bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna sheekh صaalح bn cbdillahi الcusaymiy غafar allah lah wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى smi bn cayna can bni dinar abi qabusa mawla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh walih waslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bالmتacalimiina بإqrا'ihim usul الmتun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتmع slى اllah عlيه وعlى آlih وصxaabatihi أجمعin yfuz bsacاadة الأجل والأجل fahada huwa اmجlis الثamin الأربعuun almجlis الثamin والأربعuun min majalis إqrاءi وشharxi kitab الwfi mafsaxin fي leylaة الاثنaين السابع والعشhرين min شhهri di xijة caami ألف وأربعمئة وثمان waalaaiina jirt mustafa sala allahu calayh waali waslem dimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu calayhi waali waslem bada bikitaabi arbaciin waintihan bisunan wasaxiixayn yasara allahu litmaam walikmaal warasaqa ikhlaas fi lqowl alcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan oo majliskii sideed iyo afartanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka lofimafsaaxiin habeenkan oo habeen isniin ah toddoba iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan kusoo jirnay maqsadka ama maqsidka afraad baan kusoo jirnay axkaam alusra waxaan kaga sii jirnay nikaaxa ayaan kaga sii jirnay iyo eh, kitaabu nikaax aan kaga sii jirnay weliba waxaan kaga sii jirnay fasalka labaad oo ahaa alcishratu bayna azawjayn baabkan waa baabu alwasiyati biاnnisaai wa xusni mucaasharatihinna baabu lwasiyati dardaaran laisu dardaarmo binnisaai haweenka in wanaag loo sameeyo dardaaran isu dardaarmo ayuu baabkan u baab yahay iyo xusni mucaasharatihinna iyo si wanaagsan in loola dhaqdo dardaaran isu dardaarmo ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka kun iyo labaatan iyo saddexaad an abi hurayrata waxaa lg radi allahu taala anu arda qal wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam istawsuu war isu dardaarma oo u dardaarma binnisaa'i haweenka wanaag u dardaarma in wanaag loo sameeyo hal isu dardaarmo oo hal isfaro oo hal isu kaashado weeyaan faina almar'ata haweenayda khuliqat waxaa laga uumay oo laga khalqay min dilacin feer ayaa laga uumay wa ina acwaja shayin fi dilaci ximinta amaba feerta meesha ugu qalaaca badan aclaahu meesha u sarraysa weeyaan fa idaa adhabta haddii aad u tallaabaqaado oo doonta tuqiimahu inaad toosisa feertaas qalloocan kasarta waad jebinaysaa wain taragtahu haddii isaga tagtana lam yazal kama zuula oo kama muxuu ahaa guura acwaja inuu qalloocsan yahay fastawsuu war u dardaarma oo kula dhaqda binnisaai haweenka wanaag weeyaan xadiidka nabigeena sala allahu caleyh waali wslam wuxuu caddaynayaa amarna wuuna farayaa macluumo iyo khabarna waana siinaya nabigeena sala allahu aley wasalam macluumadna la siina iyo shayga ogaalkoona la siina wuxuu yahay dumarka in laga khalqay feer qalloocan in feer laga uumay waliba feerta tan u sarraysa ayaa ugu qallooc badan iyuu nabigeena cadiyey sala allahu aleyh ali wasalam feerta ayada ah ayaa laga uumay marka inay qallooc ka zuulaynin oy weligood qalloocsanaanayaan ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali wasalam macluumada marka ayada ah raacsan feerta ayada hadii aad doonto marka inaad toosiso hada feer caadi ah feer ari iyo muxuuah wixii la midka haddii aad dabacdo inaad toosiso waxaa weeyaan shaki malaha waajabaysaa hadii aad sideeda ku daydana waa iska qalloocsanaanaysaa qofka dumarkana waa saas ayuu nabigeena cadayna sala allah alay waslem qalooc mar kasta wax un qalooca ah, waad arkaysaa haddii aad qalooca tirahdo waan toosaniyo maxaa ah, qalooclaan baan dhigina kala guurteen oo qoftii waad muxua ah, kala tagteen taas waa macluumada uu nabigeena sheegay sala allahu aleyh tan labaadna nabigu wuxuu faray in wanaag lagula dhaqdo weliba lisu dadaarmo lagu dadaalo si fiican iyo si wanaagsan loola dhaqda ayuu nabigeenna fara sala allahu aleyh ali xadiidka kun iyo afar iyo labaatanaad can abi juxayfata waxaa la weli saxaabiga jaliilka ah abi juxayfa magaciisa waxaa la yihahda wahab ibnu cabdilaahi siwai ama siwai waxaa tidhahdaba ninka la yidhaha abu juxayfa wuxuu ku geeriyooday magaalada iyo walaayadii markuu amirka ahaa amaba uu khaliifka ahaa bishr bin marwan markuu ahaa khaliifka ayuu geeriyooday bish marwan sidii sidiisaba ko iyo todobaatanka jirada nabigeena iyo laba iyo todobaatanka iyo saddex iyo afar iyo todobaatanka afartaas sano ayuuba khaliif ahaa marka afartaas sano sanad ka mid ah ayuu geeriyooday laysa bitaxdiid aw laa bitaxdiid iyadoo la xadidin sanawaadkaas afarta mid ka mid ah, ama toddobaatan iyo ko ama laba ama saddex ama afar afartaas sano mid kamid ah ayuu geeriyooday radia allahu tacala an arda kuufa ayuuna ku geeriyooday saxaabigaa zaliilka ah qaala wuxuu yidhi aakha waxaa walaaliyey annabiya nabigeena sal l slam wuxuu walaaliyey bayna salmaana salmaan alfarisi iyo wa abidarda saxaabiga abudarda la yihahda ayuu nabigeena walaaliyey markii madiine la imaaday waa tii nabigeena sala wa aleh ali slam acmaashii iyo howlihii u qabta waxaa ka mid ahaa almu'ahaatu bayna almuhaajiriin walansaar dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadka ansaarta ahaa oo magaalada madiine looga yimid inuu nabigeena walaaliyay sala allahu aleyh ali wasalam si muxuu ahaa waxyaabo badan oo horaan u jiri jiray qabyaaladii iyo wax badan meesha ay uga baxaan oo iimaanka uu usii xoogaysto dadkan eh, soo qaxootiyoobay oo diintarta usoo qaxootiyoobay inay walaalo ay helaan kuwan kalena waxa wayaan lagu intifaaca wax badanoo cilmina ay ugu kordha oo isbiirsadaan iskaalmaystaan ayuu nabigeena sala allah alay slam uu walaaleeyey iyo xikan badanba oo kale marka nabigeena wuxuu walaaleeyey salmaan farisi iyo abudarda fazaara waxaa booqday marka salmaanu ninka salmaan farisi la yihahdo ayaa wuxuu booqday abadarda abudarda ayuu gurigiis ku booqday fara wuxuu marka arkay umma darda umma darda oo wiilkii darda ahaa ayaa labada ay wada dhaleen abudarda iyo umadarda waa kunyadii hadda qolyahan maama fulani iyo baaba fulani ay yidhahdaan la noolnay soo xiriga intooda badan marka waa dhaqanka carabta waxaa jira canuga curudka ah, inta badan in la yidhaahda abu fulan oo canugiisa aha maxamed hadduu yidhaha abu muxamed la yihahdo qofkii hooyadiina uma muxamed la yihahda marka canugaas darda la yidhahdo ayaa labadoodiiba kunyo looga dhigay abudarda iyo umudarda saas weyaan nacam fara-a marka ninka la yihahdo salmaan uma darda uma darda ayuu arkay mutabadilatan iyadoo aad u basaasan oo aad dhar fiican aan xirnayn isku aadanayn isku toosnayn ayuu arkay weyaan iyadoo basaasan faqaalaha wuxuu yidhi maa shanuki maxaa ku daaray oo xaaladaada maxay sidaa u tahay qaalat waxay tihi akhuuka walaalka abudarda ahaa laysa uma sugnaan lahu isaga xaajatan wax dan ah fi dunya adduunyadan abudarda adduunkan nin danka lahba ma lahan weyaan oo haddii uusan danka lahayn waxyaabaha dantaan laga waxa ka marka dharkii cunadii cabitaankii jiifkii xaaskiisii wixii oo dhanba muxuu aha wuu dayacay oo nin dan kalah ma ahan ayay u caddaysay radia allahu tacaala canhum fa jaaa abudarda abudarda ayaa marka yimid fa wuxuu u lahu isaga acaaman cunno ayuu sameeyey oo waxaa cunno la samaynaya salmaan maadaama uu soo booqday fa qaala abudarda wuxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi abudarda ayaa dhihi kul cunnadan cun salmaanow qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi abudarda fa qaala i qaalada labadaba abudarda iskala fa qaala wuxuu yidhi abudarda kul cunnada cun qaala wuxuu abu abudarda intuu hadalka sii watay fa innii saa'imun riwaayo kale oo inda muslim inay hadan filaya ayaa waxaa weeyaan uu leeyahay riwaayo kale cafwan ayaa wuxuu leeyahay kul fa innii saaimun kul fa innii saaimun qaaladaa dambe kuma jirta kul cunada cun fa innii saa'imun idan wuxuu yidhi faqala wuxuu yidhi kul cun qaala wuxuu yidhi fa innii saa'imun anigu waan soomanahaya qaala wuxuu yidhi amaa ana aniga miya maa ana aniga ma ihi cafwan maa ana aniga ma ihi biaakilin mid cunadan afsaar oo cuna ma xataa takula ilaa adiga wax ka cunta cunadan ilaa ad igala cunta soonkaadii baabka xag iska dhig ilaa cunadan aad m ka cunta haba ka yaabin inaan cofka saaro weyaan qaala wuxuu yidhi faakala abudarda muxuu samayn marka cunada ayuu cunay weyaan falamaa kaana markuu hadla leylu habeenkii gurigiyuu jooga ninka abudarda ninka la yihahda ah, salmaan ah guriga ayuu jooga falamaa kaana markuu ahada alleylu habeenkii dahaba wuxuu doonay abudarda abudarda yaquumu inuu qiyaamuleylka salaada u istaago ayuu doonay waa xilliga dee laba saac dhinac dhulka ligay buu inuu istaago ayuu damcay qaala salmaan wuxuu yidhi qum qaala wuxuu yidhi salmaanu nam saaxa saaxa oo jiifu ku yidhi hurud fanaam iska saaxday ninka la yihahda abu dardaa uma dahabuu muxuu ah wuxuu damcay mar labaad markuu muddo joogay yaquumu inuu qiyaama leyl u istaagay tukada faqala wuxuu yidhi nam oo muxuu ahaa weli lama gaadhin xayla kacay saaxa falamaa kaana goortuu ahaa oo ay ahaatay min aakhiri leyl habeenka qaybtiisu dambe qaala wuxuu yidhi salmaanu qum istaag alaana hadda hadda ayaa waqtigii qiyaamulelkala joogaa intii hore hurdadii waad kasoo noolaatay in kugu filan waad saaatay waad soo raaxaysatay hadda istaag weyaan fa sallaya way way tukadeen labadoodii faqaala salmaanu salma faqaala lahu wuxuu yidhi salmaanu salmaan waxaa lagu dhihi abudarda ina lirabbika rabbiga ayay u sugnaatay calayka dushaada xaqan xaq ilaahay baa xaq kugula weeya oo rabbiga xaq buu kugu leeyahay walinafsika naftaadana waxay ku leedahay calayka dushaada xaqan xaq bay ku leedahay waliahlika ehelkaadana calayka dushaada ay muxuay ku leeyihiin xaqan xaq ay kugu leeyihin reerkaagii faacti sii kadibna kula dii xaqin mid kastoo xaqu saaxiba xaqaw xaqiisii weeyaan fa ata nabiya nabigu u yimid marka abudarda intaas markuu ku yidhi salmaan abudarda nabigu u yimid faata nabiya nabigu yimid sal slm fadakara wuxuu sheegay dalika arrinkaas isagay salmaan dhex maray ayaa wuxuu u sheegay lahu nabigu u sheegay sal alla slm faqala nabigu wuxuu yidhi sal slm sadaqa salmaanu salmaan run buu sheegay marka saxaabiga jaliilkaad arkaysaa cibaadada ayuu ogoy wuxuu ku dhow yahay dhowrkii nin oon soo marnay oo nin walba yidhi muxuu ahaa ma guursanaya mana habeenka ma saaxanaya maalintana ma afuray waan soonaanaya saragga yidhi oo nabiga ku yidhi sal l slm intaba waan samaynay aniga cid alla ciddii aan sunnaday doonayn aniga iga maahan ayuu ninkan marka ku dhow yahay waad aragtaan markaas abudarda xitaa gabadhii way isnacday gabadhii inay isqurxisa inay isnidaamisa inay mxuu ahaa xagga iska dhigta ila ninkii nin adduun dan kalahba ma ahanba ama basaasnow ama isku aadano aday ku talawa sida awgeed marka iyadana sidiisii ayay iska noqotay sidiisii ay iska noqotay weyaan oo dadaalkii xitaa lalasgelay ayaana meesha ku jirinba kadibna ninka la yidhaha salmaan wuxuu sheegay sida saxda ah oo aلsuna اlkowniya iyo aلsuna الsharciya labada lagu kulmin kara ayuu sheegtay ayuu u sheegay oo qofka laga raba inuu mxuu ahaa sunantii kowniga ahayd oo qofka ilaahay siduu ku khalqay mxuu aha khaliiqada basharka iyo abiicadiisa kama maarmi karo inuu nasto kama maarmi kara inuu raaysto kama maarmi kara inuu mxu hurda kama maarmi kara inuu soonka ka afuro wamaa ilaa dalika abicadda ayuu usheegay aakhirada inuusan hilmaamin fiir habeenkii uu kala qaybiyey inuu istaagu doonay uu seexiyey mar labaad uu doonay uu seexiyey kadibna markaasa wuxuu yidhi haddii ayaa la jooga waqtiga la tukanaya istaag waa tukaday marka hadduu qaybuu ka qaatay fiican qaybna wuu dujisiiyey sidoo kale soonkiina wuu ka furay soonkii kadibuu marka wuxuu u sheegay arrin aan laga maarmaynin oo ah in xuquuq badan qofka lagu leeyahay oo xaqa lagugu leeya uusan ahayn inaad ilaahay caabudo keligii subxana wa tacala cibaadadii iyo lagu fardii lala timaad maahan ama sunantii aad la imaado maahan xuquuq kale khalqiga xaquuqugala naftaadiiyo xataa xaqugala ehelkaaga xaqugala zawrika riwaayaadkale wa ina lizawrika caleyka xaqan dadku soo booqanayaan ku imaanayaan xaq bay kugu leeyihiin marka faacti kulla dii xaqin xaqahu mid kastoo xaqla xaqiisi ayuu mxuu cadeeyey nabigeenana sal slam arrinta wuu sugay axaadiista qeybta loo yaqaana taqriirka ayuu ka yahay xadiidka kun iyo shan iyo labaatanaad can abi hurayrata waxa lg bdiraman dawsi raawiyat islaam qala wuxuu abu hurayra qala rasul wuxu yih rasulka sl l slem yafrak yuusan ka xanaajinin muminun nin mumin oo muslima muminatan gabar muminada yuusan ka xanaajinin xaaskiisa weeyaan tabcan laga hadlay yuusan ka xanaajinin in kariha minha khuluqan hadduu abeecad iyo shay uu ku naca gabadha xaggeeda oo radiya minha aakhara qeyb kale ayuu raalli kaga noqdaa aw qaala wuxuu yidhi hayrahu shay kale oon shayga ahayn uu ku nacay ku jeclaadaa qof sidiisaba dhamaystiran lama arka adduunka hadduu qofka dhan ku xun yahay dhan buu ku wanaagsan yahay haddii abiicaddu qofku ku yar adkaada gacantuu ku ron yahay haddii laga yaabo inay dhanka muxuu ahaa eh, ilmaha tarbiyadooda ay ku fiican tahay dhanka dhankii ay kuga dhibtay ama aad ku nacday dhanaan ahayn ay ku ficnaato marka qof kaamil lama arkaba sidiisaba alkamaalu lilahi waxdahu ama nin ha ama nag ha noqda waxaa qof kaamil lama arko ilaahay keligii subxaana wa tacaala ayaa kaamil ah sida aawagee aawadeed in marka laisu sabra oon laiska xanaajinin oo waxaan maxaa yihiin aan la dhihin oon muxuuah qofkii la suura i waji xumaynin ayuu fara sala allahu alay waslem dumarka weliba dumarka waa qawaariir qalbigooda waa dhaloo kale marka hadal kelimada yar ninka ragga waxaa laga yaaba ina qofka wax ka sheego wabayn ka dhibin laakiin gabadhaas waxaa laga yaaba halkaas kelima inay sida dhalada u jibis dhalo mar ay jabtana lagama yaabo oy mar dilaacdo in la kabo lagama yaabo marka qulubta dumarka saas weeyaan in la dhowro ayuu nabigeena fara sala allahu aleyh ali waslem baabun khayru nisaai haweenka khayr badan man weyaan tactani u dadaasha ama ku dadaasha bisawjiha ninkeeda iyo awlaadiha caruurteeda ku dadaasha weyaan dumarka kuwa ugu fiican miyaa taqaanaan ugu khayrka badan ugu qiimaha badan oo ugu gaarisan oo looga jecel yahay oo in la guursada mudan markii laga tago sifada diinta laga tago waa tan la dadaasho garab gasho muxuu ahaa eh, baasho dhisto ninkeeda iyo awlaadeeda qiimaa qiimo u yeesha weyaan kun iyo lix iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu taca anu arda qala wuxu yidhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka ala sal slm yquul isagoo leh nisaau qurayshin reer quraysh oo nabigeena ka dhashay sala allahu aleyh waali quraysh haweenkooda khayru nisaain naagaka ugu khayrka badan ugu qiimaha badan ugu wanaag badan weeyaan oo rakibna fuuleen alibila geela fuuleen geel yaa fuula marka waa su-aashtaal gabdhaha ree geel miyay fuulaan waa maya afrikaankaana intaan yaroo on muxuu bariga africa iyo galbeedka africa muxuu carabta xigtimooyeen ayagana mageel bay fuulaan waa marka waxaa weeyaan carab ayaa loola naag carbeed naag carbeed oo gabdhaha gabar carbeed oo gabarha gabdhaha quraysh ka fiican lama arka weyaan macnaheed waxaa weeyaan dumar haddii marba carab la noqdo xaalada carab noqoto number one waxaa qaaday namarka koowaad oo qiimo badan oo wanaag badan gabdhaha reer quraysheed ayuu nabigeen cadayna sala allahu caleyh ali wasalam ma iska nabiga ma iska faali oo maadaama isaga ka dhashay oo sharafta nabiga uu leeyahay darteed mi ayagana sharafta ku gaareen cilada nabigeena asaga cadayna sal slm saas inay ahayn wuxuu leeyahy nabigeena calayi sl slam nisaau qurayshin haweenka reer quraysheed ayaa khayru nisaain naaga kuugu khayr badana rakibna fuuleen alibila geela ah, maxay ku muteen axnaahu calaa iflin canug iyaga ayaa ugu dhimrin badan oo ugu dhowritaan badan oo ugu xanaanayn badan axnaahu ugu xanaanayn badan calaa iflin canug canugii ay dhashay markii in la noqoto caraboo dhan gabdhaha reer qurayshada ilmaha ugu dadaal badan oo ugu naxariis badan oo ugu mxuu ahaa eh, waxqabad badan weyaan tan labaad wa arcaahu ugu dhowrid badan calaa zawji nin fii daati yadihi wixii gacantiisa ku jirana ninka iyaga qaba wixii gacantiisa ilaahay u geliyay ood milkiyey inay u ilaaliyaan oy u dhowraan oy u barbaariyaanna iyaga ayaa muxuua ah ugu qiimo badan oo dhankaas ugu wanaag badan oo ugu ilaalin badan ayuu nabigeen cadayna sal l slm masalada marka koobaad waa shaki ma lahan dumarka mid baa laga yaabaa canugeed diif uu kadii boor miran uu yahay uu muxuu ahaa xafaadadii iyo wixi ay kasoo wada urayaan oo laga yaaba inaan agtiisi la istaagi karin wamaa ilaa dalika mar kastaba dee muxuu ah baahan ooman dhibaysan waa shaki ma laha qaar noocaas way jiraan qaarna waxa way cunugeeda waxaad leedahay maa sha allah iyadoo tuulo ku nool ayaa cunugeeda waxaad leedahay cunuga xagu ku noolyahy ma nairobi ku noolyahay suu yahay marka waa dumarka iyagaa kala duwan oo kala qaar baadiye ku noolaa u libaysan sidii magaaladii marka reer quraysh marka dhankaas ayuu nabigeena gabdhahooda ku ammaana sal slm in ay ilmaha aad u xanaaneeyaan ku dadaalaan waana malab nabigeen waad garanaysa sal slm siduu ahaan jiray ilmaha isagoo xataa salaad ku jiro ummadda muslimiinta dhan imaam u ah ayaa canug intuu yimaado halkaa kaga fariisan jirtay gabar ilmi gabadhihiisi gabar ka ah ay dhashay ayaa halkaas ay kaga fariisan jirtay markaas waxaa weeyaan sujuudi iyo rukuucdiio nabiga ku daahay weliba khaasatan sujuudi muddo dheer markaasa nabigan mar wuxuu leey waa wiilkaygana hal iga dhigtay eheryeystay oo muxuu ahaa gaadiid iga dhigtay gaadiid gaadiid ahaan ii fulay sida awgeed in raaxadii iyo muxuu ahaa ciyaartii ku jirnaan ka hadlay ayaan muxuu ahaa diiday saasuu marka sujuuda nabig ugu dahaji ala sl waa xanaano xitaa waxyaabaha maadiga marka laga taga waxyaabaha yaryar oo xataa zakada oo kale waad ogsoontihiin aalubeytka nabigeena looma ogoleen ala slat isaga iyo looma ogoleen canug yara marka wuxuu soo qaadayaa timir yar oo timirta sadaqada zakada hal taxbo timira markaasaa nabiga kekh u leeya intuu ku booda ayuu leeyahay jooji waa canug yaroon xataa gaarin oo mukalaf aanan ahayn marka saas ayuu nabigeen ahaan jiray marka dumarkiina saasay yihiin ayagana sidoo kale warcaahu calaa zawjin ninkeedii inay wixii gacantiisa ku jira xoolihiisii iyo muxuu ahaa dhan walb dhaqaalkiisana ku dadaalaysaa culimada waxaa kaloo ku darayaan oo meeshaan fii daati yadihiina ay sidoo kale waxaa laga qaadana ay farjigoodana gabdhaha ugu ilaalinta badan wa xagga farjiga iyo inay zina ninkii waxyaabaha ninka admilkii maxaa ka mid ah budcigeeda ka mid ah wastaxlaltu furuujahunna alle ayaa waxaa weya farjigooda dumarkii lagu xalaalaysa soo marka arinta ayada ahna way ilaalin badan yihin oo zinada iyo waxyaabahaas kuma dhacaan waxaa ka mid ahaa nabigeena sal l slm markii ay gabdhihii muhaajiraadka ahaa gabdhihii ay la mubaayacanayeen yaa ayuha nabi idaa jaaka lmuminaatu yubaayicnaka calaa an laa billahi shayan haddii gabdhihii muminaadka ay ku yimaadaan iyagoo kula mubaayacona oo kulaga ballangelayaan inay muxuu ahaa ilaahay wax la wadaajin naam walaa yasriqna ayna waxadin walaa yaniina ayna zinaysan gabarh baa soo boode markaas waxay leedahay awatajl xura nabi allo gabar xur ah miyaa zinaysani aad bay ula yaabiba maba ma dhici kartaa gabar xur inay zinaysato hadda islaamnimada ay soo galeen sooislaameen o mubaayaca nabiga lagala alai sl slam marka waa dhaqan mutaasil ah waxaa saas hadda ku dhow aad garanaysaan dadkeenna eh, tuulooyinka intaan la soo gelin iyo magaalooyinka aan la imaanin ka hore dhaqankeeni caadiga soomaaliyeed baabkaas wuxuu ahaa inay qof ay kusoo dhacda arintayd waxaa laga yaaba dhowr labaatan sano in la oo la yidhaahda dee baabkaas reer hebel gabadhii ay wacal ka qaadi jirtay in la yihahdo laga yaaba oo taarikh ama lagu taarikheeyaba soo saama dadkii hore waa yaqaanaane maantana arkaysaan subxaana allahi alcaiim lamara marka wax badan baa runta isbedelay dhaqanka intuu fiicnaa oo ummadda aynan ikhtilaadkan iyo baladan aan la gelin ka hore waxyaaba la yaable marka ragga soomaaliyeed oo muxuu iyo dadka dhanka qoreyshnimada u janjeera waxyaabaha daliishan kara waxaa ka mid ah dhaqanka isaga oo laiska waafaqsan yahy waa ka mid ah weyaan inkastoo waxyaaba badan oo kalena ay jiraan baabun khidmat rajuli ninka adeeg u adeega ayuu u baab yahay fii ahlihi reerkiisa u adeega inay manqaba iyo wanaag tahay ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiid kun iyo toddoba iyo labaatanaad can aswad waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi aswad aswad waxaa weye ibnu yaziid ibnu qays annakhaci waa aswad ibnu yaziid ibnu qays annakhaci waa taabici wuxuu geeriyooday afar iyo toddobaatanka jirada nabigeena sal slm ninkaas le aswad ibn aziid qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaisha ayaan wariyey maxaan idhi maa kaana anabiyu nabiga muxuu ahay sala allahu calayhi waali wasalam yasnacu mid sameeya fii beyti gurigiisa markuu nabigu guriga joogo muxuu qaban jiri shaqada qaban jiri markii masaajidka uu jooga iyo markii aad muxuu ahaa eh, ummad saxaabada la jooga iyo camalkiis waa la yaqaanaa laakiin markuu guriga jooga ila waxaa arki kara un reerkiisu maa garan kara nabigana gurig muxuu ka qaban jiray calayhi salaa slam qaalat waxay tihi kaana nabigan wuxuu sal slm yakuunu mid ahaada fii mahnati aw mihnati ahlihi reerkiisa inuu khidmeeyo ayuu ahaan jira nabiga saxanka u dhaq alaabta u soo qaad yani acmaasha guriga iyo shaqada guriga ayuu nabigeena wax ka qaban jiray calayi sl slam waxay ula jeedaa khidmata ahlihi reerkiisa inuu khidmeeyo faida xadarat الsalaa salaadii markay xaadirto wakhtigeeda la gaarana kharaja ila salaad salaad ayuu nabiga bixi jiray oo mxuu aha shaqadi u hay o dhan dhulku dhigi jir o iskaga dhaqaaqi jir nabigeena ala sl slam marka caashiruuhuna bimacruuf dhaqan wanaag waxaa ka mid ah in haweenta la kaalmeeyo oo wax lala qabto oo mar haddii ay jikada ku jirto canugii laga qabto haddii mararka qaar ay culus tahay amaba ay wax lala caawiyo waa mxuu ahay manaaqibta iyo wanaagga iyo ragnimada ka mid tahay qorqodanimada soomaalida ay sheegaan baab ma lahan diinta meel weyn ay ku leedahay ma laha ninka jiko gala oo reer mxu reerka wax la qabta waa taqaanaa markiiba waxaa loo geynaa kaar casooleya qorqodo waa ninka sooma marka baabkaas baab meesha ku jira ma aha w midda kale jikada kaligeed miya mashaqada guriga jikada bas maha moogta hawlo badan oon jikada ahayn ayaa jirta oo la qaban karo jikada hadii la qabtan dhibaato ma laha inkastoo ragga somaliyed ay ku ficneen baabu xadii xadiid umu zarac xadiidka gabadha layidha umu zarac ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidkan umu zarac sida noo imaan doonta in sha allahu tacaala eh, tafsiil ma lahan waa inti un maxalushaahidku sheekh ka soo qabsaday inti kale waxaa weyaan wuu iska xadfay nabigeena sal l slm ayaa maalin wuxuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam caaisha ayuu wuxuu rabay wanaagga u sameeyey iyo cishrada uu kula dhaqmay qiimaha ay lahayd inuu u sheegay nabigeena cala sl slam markaas wuxuu u sheegay toban haween ah oo isu timid kadibna ku ballamay mid walba iyadaiyaga ka mid ah inay ninkeeda siduu kula dhaqmo iyo sida muxuu ahaay aad u dhaqaaleeyo ama siduu u dhaqaal dareeyo amaba sidii abiicadiisa ay tahay amaba sida uu jecel yahay ama sida ay u jeceshahay inay mid walba ka sheekayso todobankooda ilaah bay ku wada dhaarteen ballanay wada galeen tacaahadna wa tacaaqadna kadibna waxaa ugu qiimo badnaa ugu fiicnay nin la yidhaahdaa abu zarc muxuu ahaa haweentiisna waxaa jiray umu zarc canugooda zarc la jiray marka abu zarc iyo umu zarc markaasaa nabigan wuxuu leh sal alla ly slam abu zarc siduu umu zarc u ahaa ayaan ku ahaa tobankii nin qaar baa nimankoodii diirka diirka ka siibeen si aad la yaabaysaan marka unoqda mutawalka unoqda bukhaariga muxuu ka fiiriya aad u yaabaysaan wax la yaab laho runtii aadan ka dhammaanayn ka dhagaynin oo hadal qiimo badan oo ragga asnaaftooda tobanka ragga intaa kamama baxaanba sideedaba tobanka ayada ragga habakaya midka bax in la arka waa wuxuu tobanka baa lagu jira marka qofka inuu tobankaas barto si abuu zarc u kalo u noqdo ayaa aad u wanaag badan weyaan marka xadiidka kun iyo sideed iyo labaatanaad can caaishata waxaa laga nabi sal slam qalat waxay tiri jalasa waxaa fadhiistay daa cashraa mraa toban i naagood wea toban i waxay ku balameen oo watacaaqadna isku dhaarsadeen waa isku mid tacaahad iyo tacaaqudka tacaaqudkaas ii daran anlaa yaktumna inayn qarinin min akhbaari aswaajihinna nimankooda khabarkooda iyo arrinkooda inaynan ka qarinin shayan shay midna ay waxba qarinin intaan marka ku jirta bayna mackuufeynka ama labada qows dhexdooda ku jirta oo fadakarat kula waaxidati minhuna ariiqata mucaamala zawjiha laha wa kaana afdalu haulaai aaswaaji abu zarc abu zarc muxuu ahaa inta ayada waa imaamka hadalkiisa weyaan imaam mualifka ah xadiid maaha waa mualifka hadalkiisa oo la socdo fadakarad waxay sheegtay kula waaxidatin mid la arko oo minhuna iyaga ka mid a ariiqata mucaamalati zawjiha zawjkeeda siduu ula mucaamalooda ayay sheegtay weyaan laha iyada wa kaana wuxuu ahaaday afdalu haulaai kuwaas abu zarcin ninka abu zarc la yah gu fiicnaa weyaan qaalat waxay tiri caaishatu caaisha radia allahu tacala an ardaha qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slem kuntu waxaan ahay laki adiga caaishoy ka abi zarcin ninka abi zarc la yihahdo liummi zarcin uma zarc siduu abu zarc u yahay ayaan ku ahay weyaan abu zarc iyo umu zarc hala raadiye marka nacam waa wax cajiib xaqiiqatan haddii aad dadka eh, maxaasaawaha iyo sheeko baraaleyda iyo isku rafaadina haddii qisasta qur-aanka kariimka iyo qisasta axaadiista nabigeena cala slam ay u noqdaan intaasaa waxaa weeyaan kaa filan kuga filan ood ka dhergi oo wax walba xikmad iyo barwaaqo iyo farxad iyo cajaa'ib badan ayaad kala kulmaysaa weyaan baabulijaabi xijaabka ayuu baabkan baab u baab yahay iyo khuruuji nisaai haweenka inay u baxaan lixaajatihinna danta ay leeyihiin iyo xukunkeeda iyo goorta wax la diiday waxna la ogolaaday iyo sida ay ku timid ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiidka kun iyo sagaal iyo labaatanaad can caaishata waxaa lagu uri zawji nebi sal slem ana aswaaja rasuulilah rasuulka alla xaasaskiisa sala allahu calayhi waali waslem kunna waxay ahaayeen yakhrujna kuwa baxa bileyli habeenka ay bixi jireen idaa tabarasna haddii ay soo banbaxayaan ama soo ifbaxayaan ila almanaasici meesha la yidha manaasic meesha manaasic la yidhahda xaggeeda ay u bixi jireen manaasic agee masjid nabowi qofkii taga insha allahu tacaala inta tagtay wayba inta kale allahu yasiro markii la tago qubuurta baqiic waxay ku taallaa dhanka qorax kasoo baxay kaga taalla qorax kasoo baxay kaga taalla kadibna dhankaas qorax ka soo bax oy qubuurta baqiic kaga taalla waqooyigeeda dhanka waqooyi oo dhanka masjid quba iyo muxuu ahaa xigta madiinatu rasulilah sal slam cafwan maka xigta dhanka maka quba xaggeed xigta dhanka isaga ah, ayay kaga taalay meesha layidhahdo almanaasic oo marka hadda aad joogto qubuurta baqiic aad joogta dhanka ay maka jirta dhankaas ay ka xigta weeyaan manaasic meesha ayada ku taalay nacam kuna waxay ahayn yakhrujna kuwa u baxa habeenka idaa tabarasna haddii ay soo ifbaxayaan ila almanaasici meesha manaasic la yidhahdo oo dhanka waqooyi ka xigta qubuurta baqiic wa huwa manaasicna waxaa weeyaan saciidun waa meel bannaan oo afyaxu weliba waasica oo aad muxuu u ballaaran fa wuxuu ahaaday marka cumaru ibn اkhaaab radi allahu taca an arda mid yidhah mar u yihahda rasul rasulka al sl slm uxjub nabi allow nisaaka haweenkaaga xijaab dumarkaaga xaasadkaaga xijaab u xir falam yakun ma ahayn rasul rasulka al sl mid arrinta iyada sameeyo ma ahayn weeyaan fakharajat waxaa baxday sawdatu bintu zamcata sawda bintu zamca oo nabiga xaaskiis sal slm zawju nebiy sal slm leylatan habeen ayay baxday oo min allayaali habeenada ka mid a ah, cishaaan waqti cishaa ayay baxday weyaan wa kaanat waxay yd imra'atan haweeney tawiilatan dheer ayay ahayd weyaan fanaadaha cumaru cumar ayaa u dhawaaqay radia allahu tacala canhu wuxuu dhahay alaa qad carafnaaki alaa hooyaay qad carafnaaki waan ku garanay sawdoy ku garanay yaa sawdad sawdow xirsan dadaal ku dadaal calaa an yunzala in la soo dejiyo alxijaaba xijaabka faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey aayat alxijaab yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaai lmuminiin yudniina calayhina min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yudayn wakana allahu afuura raxiima aayadaas aayaat alxijaab baa soo degay markay soo degeen wa fii riwaayati riwaayad kale oo lahumaa bukhaari muslim u sugan qaalat waxay tidhi caaisha kharajat waxaabad sawdatu sawda ayaa baxday bacda maa duriba alxijaab waa arrin kale waa ayadna tii waxay ahayd wuxuu dhihi jiray gabdhaha iyo xaasaskaaga nabi allahu xijaabu xir habeen habeenada ka a ah ayaa sawdo ay baxday kadibna wuxuu yidhi ku garanay kadibna ilahay wuxuu soo dejiyey subxaana wa tacaala xijaabka aayaadkuu soo dejiyey waa meesha la yidhahdo cumar uu yidhaahdo rabbigay waxaan ku waafaqay dhowr shay ayaan ku waafaqay tan ayaa ka mid ah badrin ama usaara badrin bader dadka lasoo qafaashay ayaa ka dhowr shay ayaa ku waafaqay cumar ibn khaaab radi allahu taala arda mxuu aha qur-aanka kariimka wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhaari muslim u sugnaaday qaalat waxay tii kharajat waxaa soo baxay sawda sawda bacda maa duriba alxijaabu xijaab markii muxuu ahaa la faryeelay kadib lixaajatiha danteeda ay usoo baxday musqulo ma jirin ikhwat alkiraam hadda musqulahan guryaha nooga yeela gurya xataa maahan qolalka jiifka noo dhex yeela nicmadan iyo barwaaqadan ma jirin wadalika qabla an tutakhada alkunuf weyaan inta musqulahaan la samayn dhaqanka marka waxay ahayd in bannaanka loo baxa xishood awgiisa laga yaaba gabadhi inay maanta dhan xitaa bixin oo bannaankaas ay habeenkii la sugto wax culays badan ay aad u dhib aad u dhib dhaqankaas noocaas ahna wuu soo dhowaadayoo gabdhaha meel rag uu kaaga dhow yahay wax kuma cuni jirin maantana waad aragteen safka waxaad arkaysaa rag iyo dumar ajaanib ah wax wada cuna ma wax abiici marna la soo marayo caadi ahayd ilaahay baa gooy subxaana wa tacaala oo naga baaba'day hadda mar labaad ay soo cusboonaatay in rag iyo dumar maqaaxadahan islii fadhiya oo ajaanib ahoo wada qadayna aad aragto hadda way bilaabatay inkastoo weli yarta aad u yarta aad bay weli u yartahay waa fadliga ilahay laakiin xilliyadii hore shay iska caadiyay mar noqotay ma og tahay maraaxil baa la soo maray marxaladii dhaqanka subanaa markii laga soo boodo marxalada shuuciyada iyo ilbaxshaarnimadii aan soo marnay kadibna laisku yaacay ilaahayna subxaana wa taala mar labaad dacwadii uu noo soo cusboonaysiiyey oo diin ahaan tii hore dhaqan ahaana looga tegi jiray dhaqan wanaaggii iyo firadii saliimkeeda looga tegi jiray kadibna firadii iyo dhaqan wanaaggii waxaa kaga dambeeyey tarbiye shuuciye iyo tarbiye ilbaxshaaranimo ayaa ka dambeysay soomaahayn markaasaa laisku yaacay kadibna iyadoo xaaladii khatar maraysa ayaa rabbiga subxaana wa tacala wuxuuna siiyey dacwad inuu noo oo firadii iyo ay isdoontaan iimaankii iyo diinta ay isdoontaan xaalad waa isku aaday kadibna hadda waxaa bilowday mar labaad in meeshii murabici lagu laabto marka ilahi hana xifdiy wa tacaala ayb qaalat waxay tihi kharajat sawdatu ayaa baxday bacdamaa duriba alxijaabu xijaab markii la fardeela kadib kanat waxay ahayd sawda imra'atan haweeney jasiimatan aad u jir weyn ama dheer laa takhfa aanan ka qarsoomayn calaa man yacrifa qofkii garna aynan ka qarsoomayn iyadoo xataa xijaab wadata gabar gabdhahaba lamid ma ahaba waa qof aad qoor u ahoo aad muxuuah loo garan karo fara'aha cumaru ibnu lkhaaabi radia allahu tacala anu arda sayd cumar ayaa arkay fa qaala wuxuu yidhi yaa sawda sawday amaa wallaahi allan ku dhaartay maa takhfayna calayna annaga nagama qarsoomaysid qof naga qarsoomi kara ma tihid weyaan fandurii eeg kayfa taruji saa usoo saad u baxaysa iyo goortaad baxaysa iyo habkaad u baxaysa iska ilaali weyaan saasuu ku yidhi cumarna waa taqaanaan aad buu u dadaal badnaa warda diintaana aad buu ugu qiiroon badnaa mararka qaar laga qabto laihahd u kaadi cumar raggii xataa muxuu ahaa meelaha yara xaga offsideka gala amaba meelahaan loo baahnayn saas ugu yara tallaabsada wuxuu dhihi jiray hala edbiya ama ma edbina oo xagga ma dhignaa saasuu dhihi jir radi allahu tacala arda rag badanoo marka noocaas waqiiro badan abubakar osoontiina oo naxariista badnaa oo cajaa'ibta badnaayna waa jiray labadana waxaa weeyaan waa asaabiquuna alawaluun min almuhaajiriin walansaar weeyaan waa raggi ilaahay jannada ugu bishaaray marka jannada ha u malaynin ikhwatalkiraam yaanan loo malaynin hal sinfi bas inay galayaan abwaabtan sideed oo jannadu aragteen nin wal meel buu kaga xaroonaya ninkaas ilah qadara subxana wataala nasal allah aljanna wanacudu bihi min annaar marka jannada hal albaab bas in laga wada gala ma jannada marka waxaa weyaan inkastoo rag ay jiraan abubakr oo ka mid radi allahu taala an arda oo todoba sideedda albaaba looga yeeri doono jannada laakiin albaabada jannada waxa loo badiyey nin albaabka soonka uu ka geli nin albaabka zakada uu ka geli iyo sadaqada nin albaabka wuxuu ka geli muxuu qur-aanka mid albaabka soonka uu ka geli mid wuxuu ka geli albaabka waxaa weeyaan biriga iyo ixsaanka iyo raxmadda mid wuxuu ka geli albaabka muxuu akhlaaqda wamaa ilaa dalik marka abwaabtaas jannada oo muxuu ahaa nabigan uu nooga carifay sal slm baabu rayaan baabka muxuu ahay rayaan nabigan uu noo carifay baabkaas inuu abwaabta jannada ka yahay abwaabta kale laakiin asmaadooda koleyba acmaasha la qabana ay muxuu ahaa kategorigaas in loo eego waa laga yaaba alcumuum marka in halkaas iyada ah isku abiicad noqdaan cumar iyoiyo abubakr ama dadka laazim ma nin marka xamaasad badan ayuu ahaa radia taala arda qaalat waxay gabadhi sawdahi fankafatu waan soo isu soo wareejiyey raajicatan xaal ahi mid soo laabana markiiba gabadhi danta ay u socotay markiiba ay ka soo leexatay fag soo laabatay wa rasulla rasulka alla fii beyti maxaa qoran fankafatu min fankafaat fankafaat sooma fankafaat way soo isu sooma jirtay soo laabatay raajicatan xaal ay timid soo laabatay wa rasulula rasulka alla sal l slam fii ayuu joogay caaisho gurigeeda ayuu nabiga joogay kadibna gabadhii markiiba gurigaay soo laabatay wainahu nabigeenana layatacasha cashayna wa fii yadihi gacantiisana carqun laf hilib leh ay ku jirta weyaan fadahalat way soo gashay faqaalat waay tii daw marka way dawoonaysaa yay ka dawooni cumar bay ka dawooni faqaalat waxay tihi yaa rasuul lahyow inii aniga sawda ah kharajtu waan baxay libacdi xaajatii danahayga dan ka mid ah ayaan u baxay kow faqaalii cumaru cumar wuxuu yidhi kada wa kada hadalkii hadda uu ku lahaa sawdoy nagama qarsoonayst nagama qarsoonayst inaad naga qarsoontaa ka yaabeen saad u baxayso xaqiiqso ogow hadalkaas ayuu igu yidhi radia allahu tacaala canhum kow qaalat fa awxa allah ilaahay baa u ilayhi nabiga waxyi baa ilaahay ku soo dejiyey uma rufica waa laga dul yeelay anu xaggiisa nabiga marka waxyiga lagu soo dejiyey xaalado kala daran ayuu nabiga mari jiray oo mararka qaar maalmaha qabowga aadka u jira oo dadka ay saas u gariirayaan qabow awgii markuu waxyiga nabigeena kusoo dega sal allahu aleh ali waslm dhidid ayaa nabigeena kasoo daadin jiray ala slam aad culus mararka qaar caisha waxay leedahay isaga oo mxuu ahaa bawdadayda ku jiifa ayuu nabigeenna waxyi u imaan jiray markaasaan ka baqi jiray inay bawdada dhan burburto culayska nabiga la saara calayhi salaam oo culays intaa la eg marka kadibna nabiga arrintii culayskoo fuulay ayaa laga qaaday calayhi salaatu wasalaam wa ina alcarqa ee lafti hilibka lahayna fii yadihi ay ku suganta gacantiisa maa wadachu nabiguusan dhulka dhigin ama iska dejinin weyaan intaa wayiga nabiga loo waxyoonay gacanta ayuu lafta ku hayay fa wuxuu yidhi inahu shanii qad udina waa lidiin idmay lakunna adinka waxaa lidiin idmay an takhrujna inaad u baxdaan lixaajati kuna danihiin aad leedihin inaad u baxdaan ayaa lidiin idmay ee wax dhibaato ma lahane warka cumar ha u joojin danahada qabsa weyaan dhaqaaq ayuu nabiguna ku yidhi sala allahu alayh ali marka in marka lagu dadaalo xijaabka oo saas mxuu ahaa loo qiiroodo oo qofka uu mxuu aha ka warhay reerkiisa xijaabkan lagula dadaalo laga maarmaan wa nabigeena sala allahu calayh waali saas ayaa loogu dadaali jiray ayagana u dadaali jireen salafkii saalixa ahaa iyo ummadihii wanaagsanna saasay ahaan jireen marka maanta waxaa aad muhiim u ah aadna in loogu dadaalo u baahan in gabdhaha la dhalay iyo kuwa la qabo iyo kuwa la dhashay iyo muslimaadka dhanba in cirdigooda la ilaaliyo lagu dadaalo oo qofka uusan muxuu aha noqonin qof aanan waxaa danka lahayn tusaale ahaan salaada cisho caawa laga baxay salaada cisho marka laga baxay gurigii wadaadka markuu taga xaaskiisa ma joogto xagee jirta aroos ay ku baqanta todoba saac sideed saac imaanaysaa bismi illah beri aroos aroosyada ma dhamaadaan moogta waa ilahay nicmadii wa tacaala nicmadii arooska maba dhamaataba hadda beryaha way aada u howlashan maalinta axadda khaasatan maba laga waayo aroosya saasay wada muxua u socotaa aroosyadii sabti axad xataa ayaamihii caadigaha isniintii talaadi arbacadii khamiisii jimcadii kulli waliba jimcada xataa bacda aljumca iyo howlo badan waa loo yaraa halkaasaa la taabta washo caliya waxaa aroosa inta ka jirna keena sida caadigahayd waxaan kala jeedaa marka gabadhii haddii aroos kastaba marka ay taaganta oo toddoba sac ah habeenimo ay un ama gabadhaadii ama qof gabadhiisii ay aroosun taaganta arrinta iyada arrin sax maahan laa shaka iyo in lisgarab istaagay waa loo baahanya laakiin qofka inuu noqdo qof mooga ah oo muxuu ahaa ahelkiisa iyo reerkiisa meesha ay aadayaan iyo meesha ay jiraan aanan kawarhayn inuu noqdo arrinta ayad arrin garna maahan arrin saxna maahan arrin diin ahna maahan marka arrimahaas in aad iyo aad looga warhaayo dee qofkiina aanan kooba la gelinin oon la cadaabin kooba in la geliyo inta yaa maray inta yaa yimid inta u socotaa xaggeed aadaysaa intaad ka imaanta baabkaas waa baab waxaa weeyaan eh, eh, sirdoonnimo in lala gala dumarkii sax ma ahan qofkii wuxuu galaya cadaab inuu qarxaa laga yaabo war guurkaada waxaadana mar rabe waxad yeeli kabtaan ka dhaci aan ka dhaci beriya waxaan xasuustaa wadaad ayaa khudba siro galay khudba siro meeshan waxaa laga yidhahdaa nairobi saan maqlay nahariya ma jirtaa nahariya nahariya waa maalin maalinta ay u bixiyeen maalintii ragga nafaa wada haysa mogta halkaasi ha marka wadaaddii caadigeed u qabaa ilmihii ay u dhalaysaa wuxuu habeen imaalin ku dhaaranaya mxu todoba jeer iyo boqol jeer ku dhaaranaya inuusan naa kala u dhowaan doonin uusan rabin ilaa man ukriha waqalbu mumainu biliimaani ya na faahayso marka ninkii noocaas ahaa kadibna haweenuu maharsanaya haweenka marka maalintii masjidka ama kumaqan yah wuxuu leeyahay darsigii aan ku maqana wadaadka sheeqadan aan dhegeysana amaba sheekh hebel aan dhegeysanay halkaasaan jira hawshiisuna iska wataa bacdulcishri marka oo meesha aadi marka calcumuum khadbasirada markan wax noocaas eh, ku dhoweeyaan oo weliba t hadda nahaariyada inta badan inta badan waxa weeyaan eh, waxaa laga yaaba inay mashruuc ay noqoto oo wax xaaraan ay gelin inkastoo dee dhaqan ahaan wax dhaqan aad u liidan aad u liidan xataa xuquuq badan baa ku dayacmi nin weyn oo dhudhuumani adig kawarab nin weyn oo dhudhuumani wax doogta aad u cajaaib badan mogta wax lala yaabo xataa ragnimadii meesha ka baxaysa ilmahaas waxaa laga yaabaa ninkaas inuu iska dhinto kadibna nasabkooda u lumaa laga yaabaa haweeneyda laftirkeeda waxaa weyaan xuquuqdeeda aaw xitaa waxaa dhici karta in ay munkaraad weyn dhacaan maxay tahay haweeneydan adi maalintii aad qabta habeenkii aqaba marka yaa nin ah habeenkii xitaa taas qofka inuu ka qiiroodo oo diyaa waxaas ayaa haboon laakiin dadka qaar waxaa haysto islaam wuxuu qabaa aanan dhalayninba halkaasayna ku dheganta intay haysataa car mogta rag isku mid maaha duruuftana waa kala duwanta ya waxaa laga yaabaa qoftaas naftiisa inuu ku bedelanna tan ayada ah oo halkan ku dhegan ilman aan dhalaynin ilmana wuu rabaa inuu farax ka taga wuu rabaa markaas nin mudar waa baab kale oo dee u dhuuntay rag noocaas sameeya waa dhici karta oo saaiq laakiin nin iska caadi on bala qabinoo xaaladiis ay caadi tahay ku dhici calcumuum qisadii hore u noqda qisada marka waxay tahay wadaadkaas xirow ayuu ahaa jaamaca alislamiya meelaha dhigto meeshii aan joogi jirnay kadibna jiddo ayuu soo aadayo gabadho khudbasira ayuu qac ka siiyey gabadhii marka markuu guursaday khudbasirada dabcan haddii mustalaxan soomaalida oo gabadh waa lawadi sheekh ayaa loo geyni hoosuu ka mahrinayaa kadibna hoosaa laga qabi dee wax mashruucta amaba garan kartaan wax hadda guura ka asaga ma ahan laakiin khudbasirada waxaa weyaan had midaan nahaariyadan waalidkii iyo qaraabadii dadkii weliga ah way ogsoon yihiin inta badan laakiin waxaa laga qaranaya un gabadhaas kale ayaa laga qaranaya markaas ayada waxaa weya wejhi eh, jawaaza way leedahay weyaan oo mxuua ah, eh, jawaaz zawaaj almisyaar la yihahda misyaar xagga hadda mustalax loo yaqaan misyar ayaa la yihahda xuquuqdii baryitaanka dhan ay gabadha iska tuuraysaa waxay muxuu ahaa markii dhan un laisu baahdo unbaa lassoo doonn ah, sacuudiga iyo khaliijkan iyo aad baa looga yaqaana hadda beryahan dambe marka wadaadkii marka gabadhii u guursaday gabadhii ilan waxay abtaa sigaar wadaadkan waaba jaamaca alislaamiya nin xerog aho miskiin aho iska dhigto oo meel sigaar lagu cabaaba aan istaagin gabadhii markaa ninka guursaday sigaarkii marka waxaa weeyaan eh, way iska celinaysaa gabadhi sigaarkan waa waa taqaanaa qofka haddii waxaan lagu imtixaamo sidii shaahi uu qabanaya i ka daran shaahawa roomba marka kadibna dhowr beriyay meesha ay iscelinaysiyo iscelinaysiyo iscelinaysiyo marki wixii waa qalad soo kareen marka baqaaladii ama dukaankii yaraa ku dhagnaaya tagtay sigaaray ka soo iibsatay kadibna wadaadkii oo muxuu ahaa sariirta jiifa ay muxuu ahaa ay kacisay waxbay u keentay markuu soo fariistay ayaa kadibna sigaarkii waxay la soo baxday iyo iyo taraqi qa intay ka siisay ay tir war weligaanafur abanaqabe waxyeeli muxuu ahaay inta cadaabkuma jiri karne wadaadka markaasaa muxuu ahay kabii xataa ka soo cararay <laughs> kabihi ayuu ka soo cararay waxaan kala jeedaa gabadhii haddii la daqdiyo qoftaas dabcan wax eh, in la daqdiyo abaalkeeda waa taa de qof xumaan laga ilaan lahayd laakiin waxyaabaha dhaqanka caadiga qof haddii aad la ciriiri oo dhanka dhaqaalihii dhankii hadalkii dhanka ziyaaraadkii wixii uun kooba la geliy qofkuu qarxayaa taas macnaheeda ma ahan qofki in la yidhahdo khalaas jinni iyo gurigaada ha oo waxaa weeyaan waxba ka warqabin oo diyuus qofkuu noqdo sax maaha laakiin bayna dalika sabiila waa in lisu miisaamo wii ayada ay kugu leedahay iyo cishro wanaagna lagu dhaqma wii xumaan iyo dhibaato ahoo ka imaan kara muxuu ah ayadoo imaan karana laga dhowro laga ilaaliyo weyaan ayib baabu tariimi hajri firaashi zawji baabu taxriimi hajri firaashi zawji ninka firaashkiisa iyo gobashiisa in laga haajiro oy gabadha ka haajirta xaaraannimadeeda ayuu baabkan u baab yahay oy diida weyaan xadii kun iyo iyo soddonaad xadii kun iyo soddonaad can abi hurayrata waxa lg radi allahu taala anu arda qala wuxu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slm idaa dacaa hadduu u yeero arajulu ninka imra'atahu haweenaydiisa ilaa firaashihi firaashkiisa ugu yeerto inuu mxuu ah la mucaasharoodo oo mxuu ah la dhaqmo darteed ugu yeerto oo fa abat ay diida inay u imaado oy ajiibto oo fabaata kadibna uu barya khadbaana calayha isagoo u caraysan lacanata waxaa naclado almalaaikatu malaigta aa naclado xataa tusbixa ilaha ka wabariisata saasoo nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali wasalam marka ninka xaqiisa waxaa ka ah, in naagtiisa hadduu firaashku ugu yeerta ay ajiibto laakiin cudur sharci hadduu jira meesha cudurka muxuu yahay cudurka sharciga waxaa weeyaan in eh, soon qaday soomanta gabadhi soon qado ah ay sooman tahay waa cudur sharci ah way xanuunsanta oo xanuunkaas haddii ninkan ay ogolaato xanuunkii khataray geli ama xanuunkaa ku kordhi waxaa kaloo la ah, isaga hadduu kaga horreeyey ayada haddii ay intaay dalbatay kadibna uu muxuu aha horaan nagala tag isna haddii ay u abaalgurisa u abaalguddo y muxuu ahaa iga tag ya wain caaqabtum facaqibuu bimili maa cuuqibtum ay kaga dhigto ayadna waa cudur sharci ah dhibaato ma lahan intaas culimada qaar qaybtan lama sheegeen marka ta ayada laakiin iyadoo caafimaad qabtoon bala qabin haddii ninkeedii aad u yeerto kadibna ay tidhaahdo maya ay tidhaahdo oo saas kadibna uu ku barya isagoo xanaaqsan malaaigta ayaa nacladayso nabigeen cadi sal slm su-aashiis weydiiska mudan marka maxay tahay maxaa sababta keenaysa sababta keenaysa waxay tahay horta ragga iyo yaa shahwo badan wa dadkeenna hadda ummadda waxaa laga inay is yihahdaan dumarkaa badan ma iskuma dhowo rag iyo wax isku shahwomaan raggaa shahwo badan qowlan waaxidan shaki ma laha ragga iyo dumarka ragga ayaa shahwo badan waa number one tan labaad ninka waxaa weeyaan haddii ay naagta firaashkeedii u diido laba shay mid ka mid ku dhci karaa uu ku dhici karaa mid ayaday u daranta mid ayaday u daranta midna waxaa weeyaan waxaa weeyaan waaba dee mid khatar ah inuu ninkii iscelin waayo ood xaaraan ku dhaca iyada sabab ugu noqotay dembi ayaa marka halkaas ka soo raaca kale oo mxua ah, baab xaaraan inuu ku furmo ninkaas ayaa khatar u yahay midna ayadaa u daran tahay waxaa laga yaba inu yihahd iska joog haye anaa shaqadaade inuu daf yiraado marka mid kale iska doonto oo naa iska guursada soo sax maaha hadduu naa kale lahaana dee uba yirahdo iska joog marka slanska iska aado marka iyadaa u darantaa iyada waxaan kala jeedaa marka dhankaas waa dhankaas su marka imaanaysa waxay tahay ninkii haddii ay haweenaydiis ugu yeera sariirta oy tiraa hebelow imow isna u diida malaa'igta ma nacaladaysaa isna mise ma nacaladaysa soo su-aal ku jirta ma haye mal jawaab jawaabtaa la keeno iyada kaligeed maxaa dusha looga saari aamus ma jiraay fuux furo asanta asanta <laughs> laakiin soo loogama qiyaasan kara jamiil hadal fiican waa hadalka iyada xadiid kuma soo aroorin ninka laakiin eh, muxuu ahaa eh, isaga xadiid kuma soo aroorin oo yeerashada loo yeerta haye mal jawaab iyada inay ninku yeerato ma awood iyadna jawaab eh, maasha allah iyadna nooca waa ma xuma waa ah, fadal sheekh muusa awood isaga khaas waa weeyaan in aad u yeerto kadibna hadii ay diidan la nacdo jamiil haye khalaas ayib masalada horta waa masalo iska ijtihaadi ah oo hadda nas ka ninka kusoo arooray shaki ma laha in ninka aad xaaskiis hadii u yeerto oy diidda ayada la nacladi laakiin isagii haddii ay u yeerato oy marba tirahdo war hebelow inuu diida garba ma garba ma aha maxaa yeelay waxay garab ahayn inay naag nin u yeerato ayaaba waxay tahay wax fog oo baciid aad u ah maba yani waa adag tahay abadan lidaalika sharciga markuu sheega waxaa weya ninka wax u yeerana waa ninka ayadii marka haddii ay u yeerato inuu ninkaa diida waa boqolkiiba oy dhacdaba horta inay u waa boqol hal kow haddana inuu diida boqolkiiba waa hal weligiis ninkaas inuu naag ay u yeerato inay dhexin laga yaaba todobaatan sana isqabaan sooma marka sidaa darteed sharcigana haaliban wixii uu qoocooda i dhicitaankooda uu badan yahay ayaa oona dhibkeena ayaa la reebaa lidaalika arrintan waxaa loo reeba waxaa weeyaan xikmadda ku jirta in ciddan ay taagnato y dumin baynamaa naagta inay u yeerato way adag tahay haddii kale sida sidoo kale waxaa adag haddii iyada ay u yeeratona inuu ninka diidana iyadana dee warkaas midda kale haweenayda inay af ka baahno inay af ka uma baahna ninka xagga ay umaraysaa isaga ayaaba mxuuah ku daba suuxi oo ku daba dhici soo ma marka waxay wadataa waxaa la yihahda asixu alxalaal af uma baahna ka hadasha isaga inuu qayliiba on laakiin iyadi waxay wadataa sixir la yihahdo asixir alxalaal sixir bannaanay wadataa marka dhib weynba uma maraysa laakiin ninka haddii aad mudaaraad iyo inaad gabadha ku dhibaatay aad u diido laa shaka mudnib nin dembi weyn ku dhacayuu noqonaya gabadhaasna waxaa dhici karta inay mudaaraadkaas awgiis iyo dhibaatada ku dhibaatayna kudhibitaanaad kudhiba darteed hadduu u sameeyo inay xumaan ku dhacdaa laga yaaba xumaantaasna isaga qeyb weyn buu ka qaadanaya marka nacladda lafdiga waxay ku soo aroortay ragga markay haweenka u yeertaan laakiin dumarkana hadii ay ninkeedu u yeertaan oy dhacdo oo diida iyadoo cudurna uusan jirin waxaa weeyaan laftiisa khatar u galaya waxaa kaloo culimada leeyihiin ninka naagta markay u yeerato waxaa laga yaaba si kasta ood u yeelo haddii uusan diyaarsanan inu waba qaban karin soo ma maxal camaliya maba noqon karo mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu iska hurda ninka hadduu hurda muxuu qabani waxba lagama faa'idayo baynamaa iyada xataa haddaynan shahwo iyo waxba ku jirin ooy iska khaali tahay waa maxali alcamal oo hawshi way fuli kartaa iyadoon xataa waxbaba dareen waxba lahayn ina hawshi waa laga yaabaa marka yeeritaanka marka jawaanib badan bay culimada ka fiirinayaan wاlcilmu cinda اllahi caza wajal aad iyo aad shaki malaha dumarka dhankaas waxay ku yihiin mxu wa lihi jiray wax imaansan waa dhankaas baabka isaga ah ayaa kuwan gurux loo sheekh muxuu ahaa guhaad ficlan waa saxwa waa dumarka haddii ay xataa ay mubaadarada ay dhacdo hadda xadiidkan soo maraynay oo ahaa haweeneyda nabiga u bandhigtay nafteeda calayh salatu slam waa arkaysaan yani xarajka ay dareentay gabadhaas shay caadi ma aha sida caadadeed wax ka baxsan wax ayagaana janaraadiis ay ka ahayd marka tan kalena waaba kasii fog tahayba naam baabun maa yukrahu wax la karaahiyeysto min darbi nisaai haweenka garaac la garaaca karaahinimadiisa ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka kun iyo kow iyo sodonaad can cabdilahi bni zamcata waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardaahu qala wuxu yhi cbdillahi bni zamca khaaba waxaa khudbeeyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alle ayaa khudbeeyey wadakara wuxuu sheegay weliba khudbada ku dhex sheegay annisaaa haweenka iyo in loo ixsaan sameeyo faqaala kadibna wuxuu yidhi nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam yacmadu ay ayacmadu miyuu qasdayaa axadukum midkiin yejlidu inuu muxuu ahay jeedalo oo jeedal ula dhaca imraatu haweenaydiisa jald alcabdi addoonka dadka lahsay u garaacaan oo kale miyuu u garaacayaa falacalahu waxaa laga yaabaa yudaajicuhaa inuu la saxda min aakhiri yowmihi maalintiisa aakhirkeed inuu la saxda ayaa laga yaabaa uma intaa kadib wacadahu nabigu wuxuu ka wacdiyey fii daxikihim qosalka ay qoslayaan ay ku qoslayaan min adartati ee dabeesha qofka ka soo baxda qeybta hoose qosalka ay ku qoslayan ayuu nabigeena sal slam ka wacdiyey wa qaala wuxuu lima maxaaba yadxaku uu qoslaya axadukum midkiin mima yafcalu wuxuu samaynaa maxuugu qosli ayuu nabigeena sal slam xadiidka qaybta hore nabigeena calayhi sala slam khudbadiisa wuxuu kusoo qaatay in dumarka aanan la garaacin weliba wuxuu yidhi addoonka dad kale say u garaacaan dabcan ma ahan in hala garaaco macneeda ma ahan laakiin waaqica dhacay iyuu nabiga ka warramay calayi sl slam oo dadka addoommahada weliba khaasatan waqhtiga jaahiliga iyo waqhtiga dadka ay runtii addoommaha aad baa loo dhibaatayn jiray marka addoommaha habka loo garaaco kale miyaa dumarka qofka u garaacaya kadibna waxaa dhici karta inuu subaxdii haweenaydii sujeeda la dhaca garaaca galabtiina muxuu ah uu wax ka doonta saas iyada sax maayo nabigeena cadey sala allahu caleyh waali kadibna sidoo kale dabeesha qofka bini aadamka ka soo baxdo oo qof walbana muxuu aha ka dhacdo in lagu qosla ayuu nabigeena diyi sal slam weli wuxuu yihi waxaad ugu qoslaysa adig wandur imaamku wuxuu wandur waxaad eegtaa xadiidka siddeed boqol oo ah laa tudrabu lmar'atu haweenayda lama garaaca ilaa idaa adhalat rajulan hariiban fi baytiha gurigeeda hadii nin hariiba ah oo ajnabi ay keento oo kadibna laga reebo oo la keri waayo markaas ayaa la darbiyaa ayuu muxuu ahaa xadiidka macnihiisi xadiid saddex boqol iyo sideed iyo labaatanaad ah, safxada safxada safxada saddex boqol iyo iyo sideed iyo labaatanaad ka eega weyaan oo xadiidkaas wuxuu ahaa xadiis dheer weeyaane walakum calayhina anlaa yuui'na furushakum axada takrahuunahu walahum walakum adink waxaad ku leedihin haweentiinna ama haweenkiinna calayhina dushooda anlaa yuuiina inaynan ku fariisinin furushakum goglihiinna axadan qof takrahuun aad nacaysaan macneed waxaa gurigiinna inaynan soo gelin weyaan fain facalna dalika arrinka haddii ay sameeyaan oo ayna ka hari waayaan fadribuuhunna darban garaac hayra mubarixin aanan bararsiinaynin hayra mubarix waa cimaamad darafkeeda waa iyo wa lami iyo cadiga yaroo saa lagu dhaha iyo dhankaa weyaan mxuu aha garuunka iyo ama marada laftirkeeda dhagax in loogu xiro baabkaas baab ku jira iyo dharbaaxdada xooga badneed baabkaas baab socnaa maaha ayb baabun fitnatu arijaali ragga fitnada ay ku fidnoobaan oy ku ibtiloobaan binisaa haweenka ayuu baabkan u baab yahay inay arrin jirta ay tahay waaqica ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka kun iyo laba iyo soddonaad can usaamata bni zaydin waxaa laga wariyey xibi rasuuli lahi sal slm wa bni xibihi radi allahu taala canhuma an nabig wuxuu ka wari sal sl qal wuxuu yidhi maa taraktu kama aanan aniga nabi maxamed ah gadaashay fitnatan fitna adara ka dhibaateyn badan oo kaga dhib badan cala rijaali ragga min anisaai haweenka markuu baxa ayadoo qaawunba mxuu aha indhaha ayay kaga dhici markaasu ku dambaabi way fidnayni mararka qaar waxbuu soo xadi darteed waxbuu khiyaani darteed wamaa ilaa dalika waa baabkan dumarka waxaa weeye ma sahlano qofki ilahay uusan ka badbaadin subxaana wa tacaala xadiidka laba eh, mxuu ahay labaad ayaa caddayn doona insha allahu tacala aar xadiid kun iyo soddon iyo saddexaad can abi saciid alkhudri waxaa radi allahu taala arda an nabig wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ina adunyaa adduunyada xulwatun waa mid aad u macaan khadiratun weliba cagaaran cagaar iyo macaan baa isku darsatay wa ina allaha la weyne mustakhlifukum wuu idinka khaliif yeelayaa wuu idin mas-uul buu idinkaga dhigay fiiha adduunyada adduunku indhex dhiga weeyaan fayanduru ilahay kadibna wuxuu eegi kayfa tacmaluuna kayfa sida aad tacmaluuna samaynaysaan ayuu rabbi eegi fataquu ka baqa addunya addunyada ka baqa waataquu nisaa haweenkana ka baqa oo iska ilaaliya oo ku fidnoobina fa ina awala fitnata fitnati bani israiil reer bani israa'iil fidnadooda tan u horreysay kaanat waxay ahayd oy ka bilaabatay finisa haweenka ka bilaabatay weyaan xadiidka kun iyo afar iyo soddonaad can cuqbat bni camir waxaa lagu radi allahu tacala canhu qaana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi iyaakum adinka iyo wduuula geliid loo galo cala nisa haweenka loo galo fa qaala rajul nin ba wuxuu min ansaari ka mid ya rasul lahi ara'ayta bal ka waran alxamwa dumaashiga ka war oo muxuu ahaa ninka ninka la dhashay xamwiga waxaa la yihahdaa ninka walaalkii amaba ninka canugu adeerka u yahay amaba ninka adeerkii amaba ninka ina adeerkii iyo wix la midka ah kuwaas ayaa aqaarib zawj hayr maxaarim kuwa maxaarimta qaraabada ah waxaa ka mid a ah aabbihii waa maxramkaas sidoo kale ilmihii ninka u dhalay waa maxaarim kuwaas laakiin adeerkii ilma adeertii walaalkii inin walaalkii dhammaan waa maxaarim weeyaan waxaan kala jeedaa waa ajaanibaan kala jeedaa ajaanib weeyaan marka nabigeena sal l slam wuxuu yidhi war iska ilaaliya dumarka inaad u gashaan oo guryahooda ay ku jiraan ad gashaan iska ilaaliya markaasaa ninbaa wuxuu yidhi nabi allow oo ree ansaariydhar bal ka warran ninka qaraabadiisa oo maxaarimta aanan ahayn inay haweenti u galaan bal ka waran markaasaa nabigeena wuxuu yidhi sal slm kuwa ayaga ah oo dumaashiyaalka ah kuwaas ayaa geeri run ah kuwaasuu nabiga alay sl slm maxaa loo yidhi culimmadu waxay leeyihiin liannahu abcad can atuhma wa akar fi tamakun ninka haddii tusaale nin aan la aqoonin oo ummad kale ah uu gurigaan gurigaan muxuu ahaa gabadhan ay ku jirto ninki ninkeeda ka maqan yahay uu habeen iyo galo ama dhowr jeer buu galo markiiba ninkaan meesha muxuu ka doonaya ummadii dhan oo jiraankii ayaa waxay leeyihin ninkaan meesha muxuu kasoo doonay ninka marka waa halis kuma dhowaan kara meesha laakiin in adeerkii iyo muxuu ahaa walaalkii iyo inan walaalkii iyo wixii la mid ah gurigii nin walba wuxuu le waa qaraabadiisi ninkaan walaalkii marka nabigan wuxuu yidhi kuwaasaa ugu khatarsanay hankool ha lagu qabto halla hankooliye duurkaa ah ha lagu hayo meesha ha lagu hayo waadna garan kartaan arintayada khatarta ay leedahay iyo dhibaatooyin ka imaanaa waxaad garan kartaan nabigeena markuu yidhi almowt alxamu lmowt kaas ayaa geeri ah meel cidlaa ah uma dhihin nabigeena cala slam lidaalika arinta ayada ah annaga ummadda soomaaliyeed meelo waxaan leenahay tabardarri wekinesaan leen oo tabardarooyinka aan leen waxaa ka mid ah qabyaalada ka ah, dhankan laftirkiisa wax badan baa runtii aberyahan ka hulaalay berigii hore oo fitrada ay fiicnayd oo dhanka isaga aanan haba yaraatay waxba ayna jirin oo horey kaga soo sheekaynay wakhtigaas waxaa laga yaabaa wax ishkaalna ayna jirin baabka isaga xataa ay qof kusoo dhacayni laakiin berigan zaman youtube wa zaman facebook ya wa zaman whatsapp zamankan macaasida qofka indhaha uu habeenima hir ku haya markuu xataa khayr u socdo qur-aan u socdo macaasida uu sii mari zamankan aad u badan ayaa loo baahan ya aad u badan loo baahan ya xadiid kun iyo shan iyo soddonaad can jaabir bn cabdillahi waxa la weri ana rasul la sl sl maratan haweeney buu nabiga indhaha saaray haweenay socota ayuu nabigeen arkay sal slm faataa kadibna wuxuu u tagay imraatahu haweenaydiisa ayuu u tagay zaynaba ahayd ayuu nabigeen utagay sal slm oo muxuu ahaa mucaasharo ayuu la yeeshay wahiya ayadana amaba u tagay tagitaan caadi u tagay kow wahiya ayadana tamcanu ay rugayso ama ay daliigayso rugitaan ama daliigitaan ay samaynayso ku samaynayso manii'atan harag amaba maqaar oo laha ayada ay leedahay inay magdaysay ka shaqaynaysa haragaas ayay magdayn iyo mxuu ah rugitaan iyo hoolitaan iyo hufitaan bay ku samaynaysay radia allahu an ardaaha kadibna faqadaa wuxuu nabiga ka gutay xaajatahu dantii ulaha ayuu ka gutay nabigana sal slm oo mucaasharadii nin iyo rag dhexmari jiray nin iyo dumar dhexmari jiray ayuu nabigeena ka gutay calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadib kharaja nabigu u baxay ilaa asxaabi saxaabadu u baxay fa qaala wuxuu yidhi ina tuqbilu waxay soo qaabishaa qofka kala hor imaadaa fii suurati shayaanin shayaan suuradiis ayadoo lahayga ka hor imaada waa la yaab maanta wa tudbiru waxay la sii markii ay kasi joosatana fii suurati shayaanin shayaan suuradiis ay la sii joosataa faidaa absara hadduu arka axadukum midkiin imra'atan haweeney falyati ha u taga ahlahu reerkiisa ha u taga weeyaan hadduu reer leeya hadduu reer laheed aguu aadi fa ina dalika arrinka isaga yaruddu wuxuu celinayaa ood baabi'inayaa uu tirtirayaa maa fii nafsihi naftiisii wixii ku dhacay oo shahwo ahaa ayuu baabi'inaya wa fii riwaayati riwaayat idaa axadukum midkiin acjabathu haddii ay cajab gelisa almaratu haweeney oo fa waqacat ay ku dhacda fii qalbii qalbigiisa oo jacaylkeeda iyo la dhacitaankeeda qalbigiis uu ku dhaca falyacmid u qasdo ilaa imra'atii haweenaydiisa faliwaaqicha ha galmoodo weeyaan fa ina dalika arrinka asaga yaruddu wuxuu radinaya ood bannaanka ku tuuraya ood sifaynaya maa fii nafsihi naftiisii wixii ku dhacay ayuu bannaanku tuurayaa xadiidka labadan xadiidkan iyo riwaayadan waad ujeedaan nabigeena sala allah alay slam kaana amlaka liaribihi nabiga dantiisa iyo xaajadiisa aad buu u milkin jiray alai slat slam laakiin arrintan uu samayna waa tashriic annagaa noola jidayna in haddii aad haweeney ay kugu dhacdo indhaha kaaga dhacdo ood la yaro dhacdo ama aadba indhaha ku dhufato oo tirado war qofkii ay ay ku in reerkiisi qofka uu aado ayuu nabigeena jiday calayhi salat slaam qowlan wa ficlan ficil ahaana uu sameeyey nabigeena calayi slat slaam ficil ahaana uu jideeyey arrintaas booska ay joogta iyo ay leedahay ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayhi waalihi wasalam marka qofkii xaas qabo la garay laakiin qofkii aan xaas qabin muxuu ama qab xaas ama ha qabin waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim aragga in la raariciyo marka oo daa'iman wa abadan qofka uusan araggiisa muxua sii daynin ayaa loo baahanya haddii araggaana aad controlso iska adkaato khalaas weyaan waxaa weyaan wax kaa halaaba ma jiraan laakiin haddii araggaagii aad dhan walba la aado xur ka dhigto wixii ku qabsada marka cid ku eedin qofkii marka eh, aanan xaas lahayn isaga doorkiis muxuu noqonayaa doorkiis wuxuu noqonayaa inuu muxuu indhaha laabto sida ugu dhaqsiyaha badanna ya sheekh cumar faaruq cali raxmatullah ee wuxuu dhihi jiray war tooriyadan galka aanan lahayn ya tooriyadan galka aan lahayn gal ha loo wuxuu kala jeedaa rag iskaabulada iyo gabdhaha iskaabulaha ya toori aan gal lahayn qof wata bal ka horta ma taqaanaan toorida galka aan lahayn ragga yaryar aad uma yaqaanaan marka toorida galka aan lahayn ama qofkii isagaa isku dili ama ummaddiiu ku dili waa halis moogta marka waxaad yeelaysaan ragga da-yarta o dhallinyarada ah yaa macshara shabaab waa iyo muxua darsiga lagu bilaaba yaa macshara man istataaca minkum albaa falyatazawaj fa inahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji tooridii marka gal baa loo helay wabilahi towfiiq wax dhibaato imaadaba lama arka weyaan nabigeena nacday sala allahu aleyh waali wasalam marka in qofka saas uu dadaalo dumarka marka eh, nabigeena tashbiiha wajshaba muxuu yahay wuxuu shabahayaa haweeneyda markii la arko qofka shahwa ay ku kicinaysaa shahwada ayada ahna waa min camali shayaan camal shayaan shaydaankana sidiisaba howlahaas waa shaqadiisa marka haweenta tasiyiinka iyo qurxinta iyo waxaan isaga ayaa in badan kaga qayb qaadani marka tuqbilu fii suurati shayaan wa tudbiru fii suurati shayaan saas waa macnaheeda ay culamada leeyihin raximahumullah xadiidka kun iyo lix iyo soddonaad can cabdillahi bni mascuud xalawi radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi qaala nabi nabigan wuxu yih sal l slem laa tubaashir yay jir qaawnaan taabasha qaawnaan taabasho isqabadsiya mubaasharada waxaa weeyaan qawnan taabasho ku samaynin almaratu haweeneyd almarata haweeneyda kala laa tubaashir yay taabasho qawnan ku samaynin almaratu haweeneydu almarata haweeneyda kala fatancataha kadibna ay u sifayso lisawjihaa ninkeeda kaanahu aba isaga oo yanduru eegaa ilayha iyada macnaheeda maxay tahay haweeneyda intay isqaawiso ama iyadoo qaawan haweeneyd kale yay taabani jirkeeda oo iyagiy jirkooda qaawan istaabanin ama go'ya isla huwan ayagoo qaawan maxaa yeelay taabashada ayada shaydaan baa ka faa'iidaysani waxaa dhici karta haweenaydii sifaadkeedii oo kaamila ah inay markadibna ay aragto ninkeedii ay u tilmaamto marka ama nin kaleba ay u tilmaamto oo is tirahda heblaayo waa saas oo jirkeeda waa saas oo inta saas ay tahay oo halkaa saas marka arrinta ma ahna ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi wa aalihi wasalam arrinta waxay ka tahay fidnada waxyaabaha lagu manciyo ayay ka mid tahay weyaan baabu taxriim ifshaai siri mar'ati haweeneyd sirteeda in la faafiyo inay xaaraan tahay uu baabkan u baabiya xadiidka kun iyo toddoba iyo soddonaad can abi lagu yiri alkhudri radi allahu tacala an ardahu qala wuxu yhi malik bin sanaan weeyaane qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slam ina min ashari nnaasi dadka kuwa uu sharbta badan ayay yihiin ama ay ka yihiin inna min ashari nnaasi dadka kuwa sharta badan ugu sharta badan yihiin cinda allahi alla agtiis mansilatan ama kuwa ugu sharta badan inna min ashari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badandha halkaas ku istaag inna min ashari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan cinda allahi alla weyne agtiis mansilatan xagga booska iyo maqaamka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama oo meel liidan la dhigi doona arajulu waa arajula nin weeyaan oo yufdii gaaro oo ka danguta ila mraati haweenaydiisa aw tufdi ay gaarta ilayhi isaga uma intaa kadib yanshuru faafiyo siraha sirteeda faafiyo oo wixii dhexdooda maray iyo hawlihiisa ay u dhaceen ka warama ninkaas maalinta qiyaama ninka alla ugu booska liidan meel xunbaa la dhigi ayuu nabigeena caleyh sala slm iyadana waa lamid hadii ay saa labada lama ogolo marka howlahaas sirta guriga waa amni qowmi amni qowmi waxay dhahaan weyaan marka baabkaas baab la gala laga hadlamaan araadisha iyo dadka saaqidiinta ah adduunna saaqit waa reerkiisa iyo wixii dhexmaray ka sheekeeya haweeney ninkeedii waxaa marka waa saaqid adduunka wax aad u liidan waa aad mambuud waa qiyaamana waabay ilaahay agtiis booska liidan oo meel liidan la dhigi doono ayay ka yihiin ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali waslem baabu xukmu la siibo inta qofka biyaha aynan imaanin ka hore waxaa laga yaabaa baabka nikaax lagu jiro meelo badan oo la dhowraayo in la galo marka la iska adkaysto waliba iskaabula iska adkaysteen waxaa weeyaan baabkaas waa baab adag moogta markaa layska adkaysto alcumuum casliga waxaa weeyaan waxaa la samayn jiray amaba la sameeyaa qofka haweeneyda uu qaba inay uur qaadin u raba khaasatan isku nuugga marka laga baqa adawaadkan iyo kaniinadan iyo la adeegsado casriga ahna marka ma jirin kadibna waxay samayn jireen saxaabada nabigeena calayi sla slaam markii ninka u galmoodo intaaynan muxuu ahaa biyihii aynan imaanin ayaa waxaa weyaan uu kala soo baxaya markaas banaanka iyo meelahaas ayuu hawlihiis ku fushanaya casligaas isaga ayuu marka xukunka uu leeyahay ayaa waxa uu ka warramaya nabigeena sala allahu alay ali waslem baabkaana saas kusaabsan yahay ayuu ka warramaya jaabir cafwan jaabir xadiid kun iyo sideed iyo soddonaad can jaabir waxaa laga radi allahu tacala arda qal wuxu jaabir kunaa waxaana naczilu kuwa siiba calaa cahdi nabi nabiga waqtigiisa sal slam kuwa intaanan biyaha aynan imaanin ka hore siiba ayaan ahaynay riwaayada kale waxaa weeyaan kunaa naczilu wlqur'aanu yanzil annaga qur-aanka soo degaa uu soo degaaya ayaan siibi jiri nagalaman reebin nabiga cala sl slam kale iyo riwaayaad kale markii laga waraysta arrinta iyada nabiga wuxuu yidhi cala sl ha isku dhibina baabkan ilaahay naf uuma inuu uuma uu rabo haddii ay jirto uumaya ama siiba ama ha siibin adinkaa idintaalla ilaahay naftan hadduuba inuu uuma ay noqoto uumaya markaa isku dhibina saasuu nabiga dhihi jira sal allah alay waslam macnihiisu saas baabun mas-uuliyati kullin min min arajul walmara haweenta iyo ninka mas-uuliyadda saaran ayuu baabkan u baab yahay nin walba mas-uuliyadda laga raba reerka inaad dhinaciis ka ilaaliya oo dhinaciisa waay ka fakanin ayuu baabkan u baabya weyaan wuxuu yidhi imaamka marka undur waxaad eegtaa xadiid kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo toddoba noo imaan doona oo ahay kullukum dhammaantiin raacin la jira ayaa tihiin weyaan oo nin walba mas ayaa saaran wa kullukum can raciyatihi marka naagtii laftikeedii waxay ahayd walmaratu raaciyatu fii beyti zawjiha haweenka waxay mas ka tahay guriga ninkeeda ninkana saas ahalkiisa mas ka yahay weyaan nacam xadiidka kale wandur wuxuu le xadid kale waxaad egtaa toddoba iyo sideed iyo soddonaad oon soo wa ina lizawjika calayka xaqa xadiidka hadda aan soo maraynay aan soo marnay meel mxu haddana qeyb aan soo marnay hadda kahor meel hore aan ku soo marnay waina liawjika calayka xaqan haweentaadan xaq bay kugu leedahay marka nin walba mas-uuli ninkii xaq baa saaran haweenaydan xaq baa saaran guriga inuu dhowro ayaa loo baahanya weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm cala abdi rasuuli mustafa